يا دولة الحق جل الله راعيها يبشر الكون بالأمجاد حاديها يا دولة الحق جل الله راعيها يبشر الكون بالأمجاد حاديها يا إخوة الدين والو من يواليها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد واركا مان الله وارباهنتا الجرتين waa maalimo talaada ah taariikhdan ay ku beegan tahay toddobada jamaadul aakhir kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkaynu ugu darkaroon waxaa afar gantaalada lahagalo la beegsaday goob ay isugu yimaadaan murtidiinta bikikeeda ee ku yaalaan tuulada baaguus waxaa miinooyin lagu xiray oo la qarxiyey guri uu leeyahay saaxiir murtad ah oo ku yaala meel u dhow dos kormoto ee koonfurta kirkuug warkii oo fidsan aynu ku bilowna wilaayada shaam baraka waxaa afar gantaalada la hagalo la beegsaday goob ay isugu yimaadaan murtidiinta bikikeeda ee ku yaalaan tuulada baaguus waxaana dhimashihii dhaawac ku noqday labaatan iyo shan murtad allah ayaanu ku mahadsan isla baraka waafajin allah kadib askarta khilaafada ayaa waxay fashiileen iskuday weerar ay murtadiinta bikikeeda ku soo qaadeen tuulada baaguus waxaana dhimashihii dhaawac u geysteen tiro murtadiina ah. intii kalena way laabteen iyagoo jab iyo hoog ku dhacay allah ayaanu ku mahadsan isla baraka ayaan ku guda jirnaaye waxaa la burburiyey gaari hamar ay leeyihiin murtadiinta bikikeda kadib markii lala helay gantaalka la hago asagoo ku sugan tuulada baaguus allah ayaanu ku mahadsan isla baraka waxaa hubka wax lagu shiisho lala beegsado xubno ka tirsan murtadiinta bikikeda oo ku sugnaayeen tuulada baaguus waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday toddoba murtad allah ayaanu ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada shaam raqa waxaa la burburiyey gaari cabdibilaah uu saaran yahay qorigii suuga ay leeyihiin murtadiinta bikikeda kadib markii gantaalka la beegsaday isagoo ku sugan tuulada baaguus allah ayaanu ku mahadsan haatanna wilaayadda ciraaq kirkuug waxaa miinooyin lagu xiray oo la qarxiyey guri uu leeyahay saaxiir murtada oo ku yaala meel u dhow doos qoormooto ee koonfurta kirkuug gebi ahaantiina wuu burburay allah ayaanu ku mahadsan isla kirkuug waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari haamara ay leeyihiin booliska raddada itixaadiya kadib markii shalay qarax miino lagula la egtay tuulada garib ee deegaanka cabaasi waxaana ku halaagsamay hal murtad mid kalena wuu ku dhaawacmay allah ayaan ku maadsan isla kirkuug waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari haamara ah ay leeyihiin booliska ridada itixaadiya kadib markii daraad qarax mina lagula eegtay meel u dhow isgooska daarikiya ee deegaanka cabaasi waxaanu ku dhaawacmay laba murtad oo la socdeen allah ayaan ku maadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayadda ciraaq diyaala waxaa shalay hubka wax lagu shiisha lala beegsaday fariisanaya booliska xuduudaha ku leeyihiin deegaanka miiqaas iyo waqooyi qaaniqiin waxaanu ku halaagsamay hal murtad laba kalena way ku dhaawacmeen allah ayaan ku mahadsan isla diyaala waxaa shalay la gubay laba guri ay leeyihiin laba ka tirsan murtadiinta asaayiish ee ku yaalaan deegaanka miiqaas ee dhacday waqooyi khaaniqiin allah ayaan ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa walaayada ciraaq ambaar xubin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha raafidada oo lagu dilay meel u dhow deegaanka kilomitir labaatan ee dhacday bariga magaalada ratfa isla ambaar waxaa shalay la qarxiyo guri waxaana sidoo kale lagubigaari ay leeyihiin laba ka tirsan murtadiinta xashducashaa'irka oo ku sugnaayeen tuulada abudipan ee bariga hayd allah ayaanu ku mahadsan markaana aynu wareegno wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ayaa shalay waxay weerar loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ku qaadeen fariisan ay ciidanka ridada nigeriya ku leeyihiin degmada bani gree gobolka yobi waxayna ku dileen weerarka saddex murtad saddex kalena nolosha ayay ku soo qabteen waxayna sidoo kale gubeen fariisanka murtadiinta ub i rasaasna way ka soo qanimaysteen allah ayoon ku mahadsan haataanuu wilaayday saynaa waxaa hubka wax lagu shiisha loola beegsaday xubno ka tirsan ciidanka ridada masar oo ku sugnaayeen dhegboontiga bushanaar ee galbeedka rafax waxaana ku halaagsamay saddex murtad mid kalena wuu ku dhaawacmay allah ayaan ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada soomaaliya askarta khilaafada ayaa waxay rasaas la dhaceen ku-xogeenkii madaxa maaliyadda mid ka mid ah degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan waxa uuna ku halaagsamay isla goobta allah ayaan ku mahadsan halka ayuu noogu dhan yahay warkii maanta aad kala socoteen warbaahinta la jirteen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكون بالأمجاد حاديها يا إخوة الدين والو من يواليها وأبغض وقت لوح الفن يعاديها يا إخوة الدين والو من يواليها وأبغض وقت لوح الفن يعاديها